walxamdu lilah calaa rasuulihi wuxuu kamid yahay xashooda ku saabsanaa minhaaju lmuslim qismigii shanaad mucaamalaad baynu ku jirnay waxa aynu maraynay wasiya waxaan idhi laba qeybood weeye wasiyadu qeyb waxaa weeye wanaag la dardaarmiya samafal lana fulin doono geeri dabadeed qeylna waxaan idhi wax dayacmaayo dad iyo leh oo loo dardaarmo cidda yeeshoo ilaalisa wey laba qeybood iyo wasiyo qaybi waa wax dayacmaayo dad iyo duunyaba leh loona dardaarmo qof daryeela qaybna waa wax samafala oo wanaag oo sadaqaa waa hulutulmaalkii qofka dhimanayo uu dardaarmo jiha wanaagsan arrintaasoo fulaysa bacda mawtihi geeri dabadee kolkaa waxaynu maraynay afka loo qorayo wasiyada daa'iman qoraalka wixii in la qora lagama marmow sababta xijriga waa la iloobayaa wixii la qoras wax dayacmayaa ma aha sidaa darteed baa qur-aanku aada u tixgeliyey qoraalka oo la yihi haddii wax la kala daymanayo waa in la dhigaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuhu isagoo kale waa sidaasoo wixii la dhigana waa sugnaanayo laakiin waxaan xusuustiiyo maskaxdii imaanka lagu hayo muddo gabana ayuu jiraya waa la iloobay kayfiyatu kitaabati alwasiya dardaaranka dhigiddiisa dhigidda safkeedii hadaa maxalu waxaa meeshaan looga hadlayaa dardaaranka sida loo dhigaayo waa kana kayfiyatu kitaabati alwasiya dardaaranka dhigitaankiisa habkeedii hadaa maxaluhu meeshana looga hadlayaa bacda albasmala bisinka eebba ka gadaal iyo waxamdihi eebba weyne mahadiisii ka gadaal tacaalaa eebba korhaaye hadaa waxaan la qoraayo ishaarada hadaa waxay ku dhacaysaa maase yugtab waxaan la qoraya waxaa laleeyahay haadaa qoraalka kan maa kii wey u awsaa dardaarmay bihi qoraalka fulaan ibne fulaan ninka hebel hebel la yihaah baa waxaa kan dardaarmay wa shuhuuduhu maragyaalkiisii bihi warkan ama wasiyadan ku marag furtayna aarifuun waxay markhaatiyaalku yaqaanaan fii sixati caqli ninkan wax dardaarmay garaadkiisa caafimaad qabidiisana waxaa yaqaano qiraya dadka maragga galay wa hubuuti fahmihi midkaan wax dardaarmay kasidiisa inay sugan tahay qoladan marag furays ayaa og haadaa waxaan la dhigaayo maa warwe hawsaa uu dardaarmay <clears throat> bihi warka fulaan ibni fulaan baa dardaarmay wa shuhuuduhu hebel markhaatiyaalkiisa uu diyaarkaa bihi fulaan ibni fulaan iyo dardaarankiisa umarag ana caarifuuna waa yaqaanaan bisixati caqlihi ninkan fulaan ibni fulaana garaadkiisa caafimaad qabidiisa yaqaanaan wa hubuuti fahmihi ninkan fulaan ibni fulaana garashadiisu inay sugan tahayna waa yaqaanaan wahuwa fulaan ibnu fulaankan wax dardaarmaayana yashhad carabka waxa uu ka qiraaya maskaxdiiyo maankana ku haya an laa ilaaha axad lagu caabudaba inuusan jirin ila allaahu eebba weyne maahe waxdahu in weliba eebba cibaada la caabudayo oo ku keligii yahay ayuu qiraya oo laa shariika mid la wadaaga cibaada hadday tahay amay magac tahay amay tilmaan tahay amay maamul tahay ama wax kastaba tahay lahu lilah eebow ma ahanin eebbo wax la wadaagaana mama jira wax lala wadaagaana ma jira walaa yushriku fii xukmiga cadaa xukumidu eebba dunidiisa iyo uunkiisa maamulanaya akhriya adduunba cid uu la wadaajinayaa male sidaa daraaddeedba waxaa la yihi qofka aakhira inuu wanaag ka hela doonayo eebba markuu caabudayo yuusan cibaadadaasi waxba eebba la wadaajin faman kaana yarjuu liqaa'a rabbih falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axadaa qofka inuu eebballa kula fiican ka hela doonayo camalka uu samaynaayo mid saalixan ha noqdo yuusan cibaado eebbana waxaan eebba ahayn la wadaajin idan eebba ma ogola wax wadaag la yida xadiid qudsi ah ee sugnaaday oo rabbi uu ku hadlay subxaanahu watacaala rasuulkana uu ka wariyey calayhi salaatu wasalaam in eebba yihi jala jalaaluhu ana akna shurakaci can ishirki inta wax la wadaajiya xadka ugu hodansan baanahay faman camala camilan faman camila camalan qofkii camal sameeya ashraka fiihi maiya kayrii taraktuhu wa shirkahu qofka camal sameeya anigiiyo kayrkayna wadaajiya aniga eebba adan uga baxay ilaa eebba qayb qaadasho ma ogo fakamaa khalaqaka waxdahu sida uu keligii ku uumay oo ayaan u jirin cid ka qayb gashay abuuridda adiga lagu abuurayo facbudhu waxdahu adna waxaad caabudaysaa keliya hanow ilaa cid kulama uumin idan wahuwa ninka dardaarankan leh yashhad wuxuu qiraaya an laa ilaaha axad gar lagu caabudaba inuusan jirin ila allahu eebba keligii ma ahaane waxdahu isagoo cibaadada eebba ku keliya oo laa shariika wax la wadaaga aya lahu lilah eebba uba ahaanin intaa wuxuu ku daray wa ana muxamadan saykaa la mahdin badiya muxamadana caabaduuhu in eebba addoonkii uu yahay wa rasuuluhu miduu diray uu yahay kelimada cabduhu wa warasuulu lama kala reebo kelimad mid la arkaaba masiibay moosaysa cabduhu marka laleeyahay in la ilduufo oo sidii ay nasaar nebiyullaahi ciise ugu ilduufeen oo kale oo intay nebiyullaahi ciise dhaafiyeen addoonnimo iyo rasuulnimo ay eebbanima ka geliyeen ama ibnullaahi ha yidhaaheeno mid eebba wey ama haalisu halaatha saddex eebbo oo midow ama haddii kale aabbiyo afiyo odayba ha laga dhigo oo ilaahna oda ha laga dhigo ciisana inan ha laga dhigo maryamana hooye ha laga dhigo waxaasoo dhan waxaa lagu baabiyey kelimatu cabdu wa rasuuluhu baa soo hartay iyaduna waxay burus celinaysaa wixii addoonkan maxameda moodi lahaa in addoonnimo uu ku egyahay oo markaa alnubuwatu walrisaalatu walwaxyu wixii diidayey oo oran lahaa muxuu aniga iga duwey iyadana waa rasuuluhu labadii baa la isugu daray altafriidu walifraad cabduhu waxay diidaysaa ifraad nabiga la dhaafiyo darajadiisa wa rasuuluhuna waxay diidaysaa tafriid fii xaqihi lagu xadgudbo darajadiisa hoos looga dhigo markaa in darajadiisa hoos looga dhigana lama ogola in kor loo dhaafiya lama ogola wahaada huwa siraadu lmustaqiim jidka toosan ee fii suurati alfaatixa la yihi iyada lagu alla baryado waa in ifraad iyo tafriid labadaba alguluwu xadgudub iyo gaboodfal labadaba laga badbaado wey waa midka midka la yihi ihdina siraada almustaqiim ilaahaw jid toosan aladii laa ifraada walaa tafriid anta cadina ku jirin iyo gaboodfal hagudbin iyo buunbuuninna ayaan ku jirin allow jidkaa nagu hanuuni wahadaa huwa siraadu lmustaqiim isaga weeye midka la isfaray in la qaado waana hadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuhu walaa tatabicuu subul siraadka la yihina kaaw jidkii eebetoosna waa kaa isagaa in la qaadow hal yastawi huwa waman ya'muru bilcadli wahuwa calaa siraatin mustaqiim ina rabbii calaa siraatin mustaqiim marka jidka mustaqiimka aan tacadiyo gaboodfalna ku jirin xadgudbin iyo buunbuuninna ku jirin jidka la doonayo waa jidka kolka cabduhu waxay diideysaa ifraad nabiga la xadgudbiyo wa rasuuluhu waxay diideysaa tafriid darajadiisii laga hoos mariyo waana muxamadan saydka la mahadin badiyey cabduhu addoon eebba inuu yahay eesan wiil eebba ahayn allanimana sa shaqa kulahay allanimo shaqa kuma le qeyb kama le la wadaaga eebba lama argo waa addoon milki ah oo la leeyahay hase yeeshee waa rasuuluhu waa miduu jeclaaday eebbe unkana ka doortay waxyina ku dejiyey sirtiisana ku aaminay uunka intiisa kalena u diray eeblaaba aaganna uu ka dhigay eebna ma leh xumana waaba ka xagaya kama suura gasho intaas addoonnimadii la jirta jinsiya waa bashar inamaa ana basharu mitlukum hase yeeshee yuuxaa ilaya waxyigaasaa jira waana muxamadan rasuulka muxameda caabaduhu eebba miduu leeyahay wey wa rasuuluhu miduu diray wey waana aljannata gurigaa qiimiga badan ee daarusalaam la yiri daaruljazaa-i walkaraama la yidhaah aqal qiimi badan oo sharaf loo dhameeyey dhilaali dhaliil iyo dhibaato laga ilaaliyey loo darbee loogu talagalay inta baariyaala ina alabraara lafii naciim wixii eebba rumeeye raacayba in loogu abaalguda loogu talagalay kolkaasaa magaceeda janno la yihaa daarusalaam baa la yihaa dhaliil bay ka nabad gashay dhibaatiyo aqoonsimaad bay ka nabad gashay geeri male geedi male gabow male konsimaad male kolka wa ana aljannata gurigaa qiimiga badanna xaqun mid sugano dhaba inuu yahay ayuu qirayaa ninka dardaarankan dhiibay sidoo kale wa ana naara xaqun guri qaabdarra ku dhaba guri guri baas la yiraa oo isna loogu talagalay waxaa asiyaala in lagu abaalmariyo oo qurmo iyo qaabdarro iyo iriiri iyo madow iyo kulay qaabdarra ku dhan tahay gurigaana guri diyaaro sugow isna dadkiisii baa loogu talagalay welikilaykumaa mil-uhaa wuxuu eebba yihi labadaba waa buuxinaya waana naar guri baaskaana xaqun mid dhaboo sugan inuu yahay buu garayaa wa anna saaca maalintii qiyaamee la filaayeyna aatiyatun in ay imanayso qiraaya oo laa rayba aan shakiya baltan fiiha gudaheeda ku sugnayn <coughs> wa anna saacata maalintii qiyaamee dambaysayna aatiyatun inay tahay mid iman doonto laa rayba shaki uusan fiiha gudaheeda ku sugnayn uu ninkaan dardaarmay qiraaya muxuu garayaa ninkaan dardaarankan leh waa eebba weyne eebbaweyne yabcad inuu soo bixin doono goortii la gaara man uunkii qubuur xabaale gudahood ku jiray markaas sababtii loo dhintiyo meeshii lagu dambeeyey waraaba kii u cunay ama gubtay ama daad iyo biyo la tegeen ama dabayla la haraneen ama dugaad cunay iyo wixii qofuu xabaale la geliyey waxa oo dhanba eebbaa soo bixinaya eebbaa soo bixinaya sidii abuuridii horeba uusan hawl ugala kulmin ayaan soo celiddana hawl lagala kulmaynin waanalaha eebba weyne yabcad inuu soo bixin doonuu rumaynaya man unkii fi lqubuuri xawaala ku sugnaa gudahoodu awsa waa dardaarmay ninkaanaan tilmaanay hebela waladahu ilmihii uu dhalay iyo wa ahluhu dadkiisii iyo wa qaraabatahu xigtadiisii bitaqwa allaahi buu u dardaarmay eebbaweyne ka cabsashadii is-ilaalin layska ilaaliyo wixii eebba reebay ilaalin la guto wixii eebba faray ayuu ninkan dardaarmay caza eebba addoommadiisii ka adkaa wajalla eebba weynaay wa daacatahu bitaqwallaahi iyo wa daacatihi eeba warkiisii oo la yeelo amran wa nahyan wa tarkan wa ficlan saanu ninkaan dardaarmay awsa hebel hebel wuxuu dardaarmay waladahu ilmo wuxuu u dhalay wiil iyo gabarba iyo wa ahlahu wixii isaga u dada ee la nool wuxuu u dardaarmay wa xigtadiisa u dhow wuxuu u dardaarmay bitaqwallah eebba weyne ilaalinti caza eebba ka adkaa unka waja la weynaaye wa taacatihi eebba warkii oo la yeelo ayuu u dardaarmay wailtizaami shariicatihi eebba weyne shareecadiisii oo lagu dhegnaado waxaatee laysku dhaliilo mutasamitiin iyo seeflaboodi iyo ururka xag jira iyo oo qofkii xooga inuu diinta ku dhegan yahay la arko dhaliilaa la saaraya waxaase eebba kitaabkiisa kariimkaa ku sugnaatay waaladiina yumsikuuna bilkitaabi waaladiina yumsikuuna qiro kale waaladiina yumsikuuna bilkitaab waaqaamuu salaata inaa laa nudiicu ajra almuslixiin dadka kitaabka eebbe dhakab yihaa tii la dardaarmayna iyada ahayd wactasimuu bixablillaahi jamiican eebba weyne xarigiisa iyo diintiisii dhabdhahow markaa dhab u qabsashadii sii lala dagaalamsan yahay markaasaa laleeyahay ururka xag jira iyo kuwaa dhan ujeeda iyo waxaa sidaasa ah. kolka taasi waa dagaalkii xaq iyo baatil ka dhaxaysay min qadiimi zamaani wa xadiidihi goor hor iyo goor dambaba min ahdi aadam wa ibliis laga soo bilaabo aadam abulbashar iyo ibliis lacnatullaahi caleyh goortii eebba umay dagaalkii dhacay kiibaa weli taagan markaasuu marna cirka isku shareeraya marna xoogaa qaboobaya laakiin marna ma damo kolka xaq iyo baatilka wan iyo waraabo oo kale ama mukulaal iyo jii oo kale dagaal joogtaa ah ka dhexe kolka maanta heersaruu maraya aakhir darajuu maraya waxaa lagu dhaarsan yahay xaq iyo wixii soo qaada sharciya wixii isku dhajiya ah in la dabargooyo waa soo qoran wax ka jirin liqowlihi tacaala baa u daliila yuriiduuna liyudfiuu nuura allahi biafwaayihim wallaahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun yuriiduuna an yudfiuu nuura allah wayaba allah eebaa diiday ilaa an yutima nuurah walow kariha alkaafiruun alxaqu yacluu walaa yuxla caleyh alislaamu yacluu isagaa sarraynayo walaa yu'laa calayh abadan markii eebbe subxaanahu watacaala uu noo tilmaamayo dagaalka ka dhaceeya xaqa eebbe sidii kanooni oo kaleu noogu tilmaamay kolkaasaa eebbe baatilkiina bulcaws noogu tilmaamay marka haddii kanooni bulcaws lagu dhaxay maxaa ka soo harayo walaa shay wasadaqa allaahu fii qowlihi bal naqdifu bilxaqi cala albaatil fayadmaguhu faidaa huwa zaahiq walakum ulweylu mima tasifuun wararkan xunxun ee xaq yaalkiisa lagu dhaliilayo waa lagu hoogayo waa lagu baaba-ayo horaan loogu baaba maxaa qowmu nuux eebba u halaagay oo reer caad eebba u halaagay oo reer hamuud eebba u halaagay oo reer madiine eebba u halaagay qowmu shacayb asxaabu luud maxaa loo dabagediyey sunatullaahi fii khalqihi dagaalkaanaa jiri jiray goorta gacantaan oo kale loo isticmaalana gacantii eebbaa iman jirtay waana ballankii eebbiya rususha waqaala aladiina kafaruu lirusulihim lanukrijanakum min ardina aw latacuduna fii milatina xoog miyay noqotay faawxaa ilayhim rabbuhum lanuhlikana alظaalimiin walanuskinakum alarda min bacdihim daalika liman khaafa maqaami wa khaafa waciid markaasaa kuwaan inta la xaqo yaa kuwii la liidi jiray dhulka la dejin jiray innaa lanansuru rusulana waaladiina aamanuu fi lxayaati اdunyaa wa yowma yaquumu lasaad kataba allaahu la aqlibana ana wa rusuli wa ina jundanaa lahum lgaalibuun wa kaana xaqan calayna nasru lmuuminiin iimaankii baa laleeyahay wa ilaa gargaarkii eebbawaadiya kolkay dhibaatada dhacdoo badatana iimaankiibaa soo baxaya kolkuu soo baxana iimaanki iyo ahalkiisa unbaa gargaarsanaya kolkan waltisaami shariicati eebba weyne shareecadiisa ku dhegnaanteeda ayuu dardaarmay wa iqaamati diinihi in diinta eebba la ogo sharcigii ilaah soo dejiyey ay rasuul edeelkeed u soo dejiyey nuux oo awalu rasuulin ursila ila albashar laga soo bilaabo ilaa muxamadin calayhim asalaatu wasalaam nabi maxamed oo rususha u dambeeyey laga soo gaaro waxaa lagu oran jiray an aqiimu diina in diinta la ogo la dhiso la taago wey dhulka laga qaaday diinta wasadaqa allahu fii qowlih sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayka wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wa muusaa wa ciisa inta loo dardaarmay arag sharaca lakum min addiin innagaa liina leeyihi waxaa diin ahaan laydinku jideeyey maa wasaa bihi nuucan waaladii awxaynaa ilayka wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wa muusaa wa ciisaa wamaa huwa yaa rabbana kaasna muxuu ahaa an aqiimu diina walaa tatafaraquu fiih diinta dhisoo taaga hana ku kala tegin labadatan ayaa gidigiin laydinku yiri kolka waiqaamati diinihi wuxuu ninkan dhimanaya dardaarmay diintii eebba in la taago la dhiso iyo walmowti dhimashuu dardaarmay cala alislaam islaamnimo korkeed lagu dhinto islaamnimadu waa diinullah waana fii kulli waqti wa zamaan waa tiu ilaah ka baryi jiray amaan rusushii horey kula dardaarmi jireen dadkooda <clears throat> nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam ilaah markuu baryaayey rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min taawiili ilaxaadiidi faatira asamaawaati waalardi anta waliyi fi dunya waalaakhira tawafanii musliman baryadiisii tawafanii musliman allow islaamnimo igu afsaw waxaa dardaarmaya xaqu yaa beniya in allaha astafaa lakum uddiin falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun balqiisaa soo islaamaysa rabbi inii dalamtu nafsii wa aslamtu bay tiri maca sulaymaan ilaah baa nebi ibraahim la hadlayo id qaala lahu rabuhu aslim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin idan alislaamu waa diinullah calaa jamiici rusul min nuuxin ilaa muxamadin calayhi musa kolkaasuu mid la arkaba waumirtu laan akuuna awala almuslimiin wa ana awalu lmuslimiin marka wuxuu ninkan dhimanaya dardaarmay walmowti geeri cala alislaam hoggaansanaan korkeed lagu geeriyoodo adoon xiriir furan oon rabbi ka furan oon rasuul ka fogaan oon diin ku gacan sayrin oo hoggaansan keenaysan isdhiibay inaad sidaa ku dhimato wey waman yuslim wajhahu ila allah wahuwa muxsin faqad istamsaka bilcurwati lwudqa mareeg magoodaa qofkaas haysta wey walmowti dhimasho ahalislaam islaam korkii lagu dhintuu dardaarmay kamaa awsaa sida uu u dardaarmay ninkan fulaan bini fulaan cafa allaahu eebbaweynaha cafiyo canhu fulaan xaggiisa walatifa bihi ilaaha u dabce ilaaha u naxariiste wuxuu dardaarmay haddaa loo soo dhowaaday intii hore arar bay ahay annahu arrinka inuu yahay idaa nasala hadduu dego bihi fulaan ibni fulaan almowta hadday geeri kusoo degto alladii mowtka uu katabahu mowtka qoray allahu eebbaweyne calaa khalqihi kutiba almowtu cala alkhalqi fakam afnaa inta uu axatabiyey tiriyo xisaab male wa afnaa min duwan kolka mawdkii ilaah ummadaha uu ku wada dul qoray hadduu yimaado in waxaan damba la sameeyo annahu isagii wuxuu dardaarmay idaa nasala hadduu kusoo dego bihi isaga almowtu geeri aladii mowdka katabahu allaahu eebba dhigay calaa khalqihi uunka korkiisa uu ku dhigay an yaxtaata inuu dadaalo calaa tarikatihi hantida u dhaafaya korkeeda almukhtalifa kala duwan barle beerle dadle duunyale almukhallafati canhu ama la gadaalmariyey ee isaga geeridiisa kadib calaa tarikatihi wuxuu ka tegay korkooda almukhalafati la gadaalmariyo mariye tarikadii canhu isaga xaggiisa sidee tarikadii loo maamulaya dhegeyso shareecada islaamka wasiyadii fayubda waa la bilaabaya minha tarikadii bitajhiisihi isaga qalqaalintiisa wuxuu leeyahay markaan dhinto bal horta aniga halayga qalqaaliyo dugmadayda iyo kafantayda kolka isaga ah sida la aasaya wixii ku baxa qoda iyo qaadaa la yihi xabaal wixii qoday iyo wixii meyd qaaday iyo wixii dhaqay iyo wixii arradii ku gediyey intaa wixii ku baxa ama cuntanimo ugu baxa ama kharajnimo ugu baxa kaasaa dugma layihi inaguse markuu toddoba xabaalo yahay geela la qasho aan dugma u naqancanana dugmadii hebel baa loo fadhiya shamuu dhintay allah yarxamu madhow u dhintay laakiin tajhiiz waa maxa waa inta aynu tilmaanay qodadii iyo qaadadii iyo qabaysadii kuwii u qabeeyey meydka iyo kuwii xabaasha qoday iyo kuwii qaaday kuwii baxa kaasaa laga bilaabayo fayubda-u waa la bilaabayaa minhaa tarikadii bitajhiisihi isagaa horta laga ambabixinaya wa takfiinihi isagaa laga kanfaya wa dafnihi waa laga duugaya suma intaa markay dhammaatana yusadad waxaa la dhiibayaa maa masti caleyhi korkiisa ahaato min adduyuuni danyaala inta la bixinayo waate asharciya waa midda hab wanaagsan ee islaamnimo ah loo galay caruurta biilkoodii iyo danahoodiiyo daynkii ku galay wey laakiin dadkii daynkii ku galay khamaariya qurun waxaa looma baha dan laga geli maayo wax suma yusadad waxaa la dhiibaya maa wixii caleyhi korkiisa min aduyuuni danyaala asharciyati loo nisbay almustaqirati sugnaatay deenaan sugnayn dan loo male fii dimatihi kan dardaarmaaya luquntiisa ku sugnaaday walatii daynkii aqara uu qiray kan dardaarmaaya bihaa daynta bixadrati shuhuudihi markhaatiyaalkiisii oo jooga wahiya dayntuna lifulaan waxaa u sugnaaday kadaa intaa iyaduna isagaa laga rabaa inuu qoro oo uu yihaa dayn baan qabaa intaasuu dhan yahay dadkaasaan ka qaba kolkaa markhaatigiina waa qirayaan oo waa maqlayaan wallatii dayntii aqara-uu bihaa daynta qiray bixadrati shuhuudihi markhaatiyaalkiisa joogidooda qabidood buu ku qiray wahiya lifulankada wa an yukhraj in la bixiyuu dardaarmay canhu isaga xaggiisa min huluthi maalihi maalkiisa huludkiisii lifulaankada wuxuu leeyahay maalkaygii saddex qayb laga dhigo qaybbaa iyo sulusa qeybkaana hebelha la siiyow dardaarankiisii baa soconaya wa an in la bixiyo canhu xaggiisa min hulusi maalihi maalkiisii huluskiisii laga bixiyo lifulaan kadaa intaa la siiyo suma ka gadaal haddii isagii la duugay deynkiina la guday dardaarankii la fuliyey ma baqiya wixii haray ninkan hebela ayaa yaqsimuhu qaybinaya bayna waradatihi ninkan dardaarmaya inta dhaxalkiisa le ka nolol dambaysa ayuu midkaan wasigee uma ka gadaal maa baqiya wixii haray yaqsimuhu wasigiibaa qaybinaya loo dardaarmay bayna warahatihi warahatamuusi kan dardaarmaya dadka dhaxalkiisale dhexdooda wa hum dadka dhaxal kalena fulaanu wa fulaanu sida wax loogu qaybina sidii diintu qabtay ee rabbi wax u qeybiyey cala alfariida qadarid korkeed baa loogu qeybinaya alatii fariidadii sharaca allaahu eebba weyne jideeyey tacaalaa korahaye ka gadaal wa awsaahu kii dardaarmayey wasigii wuxuu u dardaarmay an yandura inuu ilaaliyo fii awlaadihi ilmihiisii dhexdoodu ilaaliyo asikaari yaryar intaan qaangaarin waa hum kuwa weli qaangaarinna fulaanu wa fulaan hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel wuxuu u dardaarmay waayo axfad in wasigii ilaaliyo lahum ilmaha yaryar ma uu qay u ilaaliyo yakhusuhum iyagaa u gaara ama dadkii waaweyn ee qaangaar ee rashidiina iyagaa qeybtoodii iyagaa banaanka la maray kolkaa kuwa yaryar iyo qeybtoodu gacanta ku qabanaya wa awsaa muusigii wasigii wuxuu u dardaarmay an yandura inuu ilaaliyo fii awlaadihi ilmihiisii dhexdooda asikaari yaryara wahum awlaadan yaryar fulaanu wa fulaanu wey fayaxfad waa ilaalinaya lahum awlaada maa inta yakhusuhum iyaga u gooniya oo min atarika hanti kamida ilaa intee buu ilaalinaya ilaa xiini buluuqihim iyaga qangaaridooda intii laga gaaro buu iyaga iyo waxooda isku ilaalinaya wa inaasi rushdihim toosnaantooda intii laga dareemo hawsa waa u dardaarmay bidaalika waxa aynu akrinay jamiicihii dhammaantii ilayhi ila alwasiyi ninkan wasigii hebela ayuu waxaas dhammaantooda u wada dardaarmay wacawala isaguu ku tiiriyey fii maa kii dakarahu uu sheegay oo ninkaan uu cuskaday bacdallaahi eebbaweyne ka gadaal calayhi cala alwasiyi eebbaweyne ka gadaalna howlahan ninkaana lagu dhaafay wa awala waa cuskaday fiimaa dakarahu waxa uu soo sheegay bacdallah allah ka gadaal calayhi cala alwasiyi midkaanuu wax u dardaarmay korkii ayuu u cuskaday oo muxuu ku doortay wasigaanuu wax u dardaarmay ee hawshaan qaba uu leeyahay muxuu ugu xishay licilmihi kan dardaarmaayaa wuxuu ogy arrimahow kolka inaad qabyaalad iyo qowmiyad ku raacdid oo tiraahidkana cidda u jooga meesha maaha haddii la raadi marka licilmihi cilmilmuusiwi kii dardaarmayay ogaantiisa wuxuu ogyahay bidiinihii kan wasigee loo dardaarmay diintiisa wa ammaanatihi wax ilaa ammaanadiisa usan khaa'inahayn wa cadaalatihi toosnaantiisa uusan jaairahayn wa kifaayatihi ku filaantiisa uusan daciifahayn wajacala wuxuu u yeelay lahu lilwasiyi an yusnidahu inuu caruurtii iyo xoolihii cuskiyo ilaa man qofka uu yashaau rabo oo yuwayuwasii bihim uu u wayaasoodo u dardaarmo ilaa manaxab kii awood kalaa la sii siiyey isagii haddii uun arrimo kale ku yimaadaana qofku isagu garanayo hoos aaminsan yahay hoos yaqaano qiimi leh hawshii waa cuskin karaa hoosina waa uga dhigi karaa wajacala kii dardaarmaayey wuxuu u yeelay lahu lilwasiyi kii loo dardaarmaayey an yusnidahu inuu ilmihii cuskin karo ilaa man nin buu cuskin kara uu yeeshaa u rabo owa yuwasi uu u dardaarmaayo bihi maxruurtii ilaa man ninku axaba jeclaado intaba ninkii dardaarmaayey si loo dardaarmayey awey wa qabila waa ogolaaday alwasiyu si loo dardaarmayey almadkuur hore loo soo sheegay min daalika wixii la sheegay idaylkii wuxuu ku aqbalay fii majlisi liisaa dardaaranka goobtiisa gudaheedii wuu ku aqbalay iyo wa amaama shuhuud markhaatiyaal hortood qabuulan ogolaasho sharcigan diinta waafaqsan waqabila waa uu aqbalay alwasiyu wixii loo dardaarmay almadkuuru hore loo soo sheegay min daalika wixii loo dardaarmay wuxuu ku ogolaaday fii majlisilisa dardaaranka golihiisa golaha gudihiisa iyo wa amaamashuhud markhaatiyaal hortooda qabuulan ogolaasho sharciyan diinta waafaqsan oo wa ashhada isna wuxuu marageliyey calayhima korkooda bidaalika labadii markhaati ayuu yihi markhaati iga noqda inan aqbalay bidaalika kadibna waa la waqaa arrintii waa dhammaan wajara waxaa dareero qalinka lagu duugay tawqiicu wasiyadatan waqicitaankeedii baa ninkii loo wasaayooday iyo kii wasaayoonayey iyo markhaatiyaalkii iyo qorihii wixiiba qalinkay ku duugeen wajara waxaa dareersaday tawqiicuhu qalinku duugidiisa bacda taxriirihii haddii la qoray ka gadaan iyo waqiraatii kolkii la qoray kadib haddana la akriyay bitaariikhi kadaa almaadatu thaamiya maadadii sideedaad fi lwaqfi bay ku saabsanta haddaynu wasiyo ka baxnay waqaf baynu u gudubnay waqaf iyo wasiyo xoogaa xiri waa isu muuqaalegyihin waase kala duwan yihiin waqaf waxaa weeye iyaduna nin baa wax waqfaya waqafku waa xabis xoolihiyo maal uu lahaa buu joojinayo isaga naftiisuu ka joojinayo xoolaha marka waqaf bay ahaanayo wixii manaaficay hadday beer tahay hadday ceel tahay hadday guri tahay wixii manaafica dadkii lagu waqfaa la siina shaygiina waa joogaya wixii inta lagu dhaqma wax ka harayaan baa la waqfaya waqafku waa in loola dan leeyahay eebba u dhawaasho waa wax qurbaa oo eebba loogu dhowaanayo almaadatu thaamina maadadii sideedaad fi lwaqfi xoola xabisidii gudaheedii bay umaado tahay kow tacriifu alwaqfu huwa taxbiitu اlasli asalkii oo la xabiso wey oo guriga kan waa xabisan yaho waqaf wey kolkaa gurigii ka faa'iidaysigiisa iyo degmadiisa dadkii lagu waqfaale amaa gurigii allaale waa un taagnaanay taxbiisul asli asalkii oo la xabisay oo falaa yuurasu la dhaxli maayo wixii la waqfo walaa yubaau la gadi maayo walaa yuuhabu ahaan loo bixin maayo wa tasbiilu thamara ka baxay waqfintoodii liman ayaa midhihii la siinaya wuqifad lagu waqfay asalka calayhim korkooda watasbilu thamara midhihii waqfidoodii liman la siiyo wuqifa himaartii la waqfayo calayhim korkooda laba xukmuhu waqafka xukunkiisii alwaqfu manduubun waa la ammaanay ilayhi waqafkii waa la ammaanay murahabu waa la isjeclaysiiyey fiihi fi lwaqfi waqafkii waa la isjeclaysiiyey biqowlihi eebbaweyne biqowlillah eebbaweyne hadalkii baa lagu jideeyey oo laysku jeclaysiiyey tacaalaa korahaye wuu yihi ilaa an tafcalu inaad samaynaysaan ma ahaane ilaa awliyaa'ikum xigtadiinnii macruufan wanaag waa suuratu alacsaab dhaxalkii waa sida kadib waxbaad waqfi karta ilaa an tafcalu inaad samaynaysaan ma ahaane ilaa awliyaa'ikum qaraabadiinna macruufan wanaag wa biqowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa laysku jeclaysiiyey sala allahu calayhi wasalama eebaweyne rasuulka korkiisa naxariisiyo nabadgelyaha ku badiye uu yihi nabiga idaa maata alinsaan qofkii hadduu dhinto inqadaca camaluhu camalkiisii waa go-ay ilaa min talaatati ashyaa saddex shay xaggood buusan ka go-aynin sadaqatin deed jaariyatin socto waqafkiibu aw cilmin aqoon yuntafacu bihi lagu dhaqmo wuxuu dad baray ama alifay oo waladin ilmo saalixin wanaagsan yadcu lahu u duceeya kolka salaaxa ilmuhu wanaagsanaanayo adiga naftaada lug baad ku leedahay waa in intuu yaryahees gacantaada ku jiro aada wanaagga ku ababiso wey kolkaad wanaagga yaraantiisii ku ababiso ayaa dhici karta in hadhow uu weynaanta ku hagaago wa tacalumu fi sikar ka naqshi fi lxajar yaraan wax ku barid dhagax wax ku gorid bay lamid tahay baabi'i maayaan ama tacliimu fi lkibar ka naqsi fi lmadar baba haddii wax lagu dhigo baba emir dheer male way iska burburaysaa maalmo kadib aw waladin ilmo saalixin wanaagsano yadcuu lahu u duceeya wa min asadaqati aljaariya daaqda joogtada ee la tilmaamay waxaa ka mid a waqfu lbuyuud aqaladii la waqfo walaladay dhulyaal waalmasaajid wagayriha waa ka mida saddex shuruuduhu waqafka shardiyaal buu leeyahay shuruuddiisii waa tan soo socota yushtaradu waxaa la shardiya fii sixati alwaqfi kan wax waqfayaa waa inuu yahay ahlan mid u qalma litabaruci wax bixin saqiir hadduu yahay majnuun hadduu yahay safiih hadduu yahay laguma jiro waqafkiisa halkama qoyina an yakuuna waa inuu ahaado alwaaqifu kan wax waqbaaya ahlan mid u qalma litabaruci wax dhiibid oo saabuu ugu qalmaya bian yakuuna ka wax waqfaaya waa inuu ahaado rashidan mid toosan maalikan waxaleh laba an yakuuna almawquufu calayhi midka wax lagu waqfaayana hadduu jaha mucayana yahay mid wax milkin karaa la doonaya haddaad tiraahdo ilmaha uurka naagtaa ku jiraan wax ku waqfay lagama ogo milkin kara ama addoon milki oo laleeyahay baa tiri waxaan ku waqfay addoonka hebel kan isagaaba laleeyahay muxuu hananaya waxaa lama ogola haddii waxaad wax ku waqafaqaday qofba maaha waxaad wax ku waqaftay qofba ma ahe jiha wey waa inay jiha khayrta tiyaatarkan ku waqfay lagaa yeeli maayo waa inaad tiraa masaajida iyo masaakiinta iyo isbatalada meel maslaxa umad lagu la doonay laakiin lama ogola baytul afraax oo kale meelaha arooskiisa qajaaka lagu sameyo tiyaatar lagu dheel oo kale goobta aweyska kuwaasi wax lagu waqfi maayo an yakuuna almawquufu ka lagu waqfayo caleyhi korkiisa in kaana hadduu yahay mucayanan mid la cayinay miman waa inuu ka mid yahay wayasixu fayow yahay tamalukuhu waxyeelashadiisa oo falaa yuuqafu wax laguma waqfo calaa janiinin mulug korkiisa fi lbadni calool habreed ku jira walaa calaa cabdin addoon korkii wax laguma waqfo mamluukin laleeyahay wain kaana alwaqfu hadduu ahaado calaa kayri mucayan hadduusan qof gaaraba ahayn ee jiha uu yahay washturida waxaa la shardiya an takuuna aljiha dhanka wax lagu waqfay almawquufu la waqfay waxaa la waqfay calayhaa jihada korkeeda mima waa inay kamid tahay ay tasixu asaxayso alqurbatu eeba u dhowaan macahu isaga magiciisi aw macaha oo falaa yasixu lwaqfu in la wafaa ma asaxdo calaa lahwin cayaar korkeed aw kaniisatin masjid gaaleed wax lagu waqfo aw muxaram aan saddex an yakuuna tawqiifu waqfidan wax la waqfayna na sariixa la doonaya cibaaro aan shaki ku jirin waa inuu qofka ku dhawaaqo an yakuuna tawqiifu waqfidan wax la waqfay waa inay ahaato binaasin mid cad sariixin qayaxaan oo ka waqfi waqaftu waa inuu yihaah aw xabsin waan reebay aw tasaduq saddexdaana ah waqaftu haadihi daar xabastu haadihi daar tasadaqtu haadihi daar waa inuu ninkii yihaahdo oo warkuu ku dhawaaqayna cibaaro sariixoo qayaxan baa la doonaya an yakuuna tawqiifu waqfidu waa inay ahaato binasin nascado sariixin qayaxan ka waqfin oo kale aw xabsin oo kale aw tasaduqin afar an yakuuna almawquufu kan la waqfay waa inuu yahay mima hanti waa inuu ka mid yahay yabqaa haraaya bacda akhdi hallatii dheeftiisii markii la qaato ka duuri daarihii oo kale wey ijaarkaa lagu urursanaya gurigiina waa dhisnaanaya walaaraadii dhulkii oo kale wey beertaa laga goobsanaya dhulkii waa dhaqnaanaya wamaa ilayha waxaa iyo wixii lamida waa inuu noqdo wax la waqfaaye wuxuu diidan yahay haddaad tiraahdo cadarkan igu waaqafan ismariye maxaa haray kolkaas dhowr goor isku jiidi eber sowmaa haddaad tiraahdo geedkan aanshito kuwan laysku qiiqiyo oo markaas huruufiisa kadib aan soo har koobkaan shaha igu waqaf markaas ku qanticisana maxaa soo haray wahaakada kolka waxaan shaa damba lahayn waqafku ma aha an yakuuna almawquufu ka la wafayo waa inuu yahay mimaa maal yabqaa haraaya bacda akhdi khallatihi dheeftiisii haddii la qaato ka gadaal waa in bartii ay joogto iyo asalkii ka duuri aqaladii walaaraadii dhulkii wamaa ilayha wixii lamida amaa ma yafna wax baaba ku baaba-ayaa bimujaradi ku dhaq keligeed buu ku baaba-ayaa bihii isagii lagu dhaqmo kalmadcuumaati yaalkii wey waalrawaaixi wixii la udugsanayey wey iyo wanaxwiha wixii lamida falaa yasixu ma asixo tawqiifuhu waqfidiisa walaa yusama laguma magacaabo waqfan wax baaba-ayoo dhammaanaya bal huwa sadaqatun deeq layska bixiyey wey afar axkaam buu leeyahy waqf axkaamuhu axkaamu lwaqfi waqafka yaalkiisii hiya kow yasixu lwaqfu in wax la waqfo baa asaxda cala alawlaad ilma la dhalay korkood lagu waqfo waidaa qaala kii wax waqfayay hadduu yihaa awqaftu gurigan waa waqfay calaa awlaadi ilmahayga korkoodaan ku waqfay hadduu yihaa shamila lafdu ereygaa uu awlaadi yihi waxaa guda gelaya adukuuru kuwa lab walinaasu kuwa dhadig macnintuba kamaa shamil sidii uu kulminayo awlaadu dukuur wiilashaada waxay dhaleen laakiin duuna awlaadi ilunaad gabdhahaaga ilmahay dhaleen soo geli maayaan oo awlaad looma yaqaan axfaad baa loo yaqaan wax gabar keentay axfaad baa loo yaqaan awlaad waxaa loo yaqaan wax dhankaa ku yimid wain qaala hadduu kii wax waqfaaya yihaa waqaftu waa waqfay halaa awlaadi kolka hore kuwaan dhalay korkoodaan ku waqfay haddana waa acqaabihim wixii iyaga ka beermoo kasii farhama ayaan ku waqfo acqaab hadduu yihaa markaa cid ka baxaysa male shamila waqafkii wuxuu wada kulminaya awlaada dukuud kuwa lab wiilasha ilmahay dhaleen wa awlaada linaatina waa kulminaya waxaan gidigood oo acqaabihimtii ayay soo wada galeen ee wain qaala hadduu kii wax waqfaaya yihaa waqaftu waxaan wax ku waqfay oo daartaan iyo eelkaan iyo beertaan iyo kutubtaan waxaan ku waqfay calaa baniya igaartayda korkooda hadduu yihaa kaana waqafkaa wuxuu aanaya calaa dukuuri inta lab korkooda waqafka aanaya oo kelimatu baniin waa wiilal ladii kuma jiro duulal inaas gabdha wax kuma le waditu bidi kamaa low qaala isagoo yihi oo kale kii wax waqfaayey calaa banaati hadduu yidhahdo waqaftu calaa banaati meeshaa wax lab dhiman maayaan gabdhaha iskale hawsha kamaa low qaala hadduu yihaa calaa banaati gabdhahayga korkooda kaana waqafkaa wuxuu hanaya lilinaasi inta dhadig faqad keligood kullu haada waxaa aynu sheegnay kulligii waidaa kaana hadduu qofka waxwafaq yahay yafham mid garanaya atafriqata kala saarin bayna madlulaati hadihi alfaad erayadan lagu dhawaaqay waxay ku tusinayaan waxaa la rabaa qof mutacalima dugsi galay ereyada kala yaqaan baa la rabaa hadduu yahay ama aan dugsi gelin waxba garanayn ereyada way iska yiri kaas niyadaa loo qabanaya ereyga loo qaban maayo niyadaa loo qaban waxaa laleeyahay war maxaa ku talagashay saasaan ku talagalay sii baa loo jiidayaa oo loo tixgelinaya kullu haada kaa kulligii waa idaa kaana hadduu ka waxa waqfaayo yahay yafham mid garanaya atafriqa kala bixin bayna maduulaati hadihi alfaad eeyadan soo sheegnay waxa ay ku tusinayso mid kala garanaya hadduu yahay wailaa hadduusan kala garanayn falaa cibrata tixgelin ma mudna bialfaadihi ereyadiisa ee waxaa lagu qaadaya inama alacmaalu binniyaat wainamaa likulli imriin maa nawaa maxaad ula jeedaa laleey laba yalzam waxaa laazimaya alcamalu ku dhaqmid nimankii lagu dhaqmo u yashtariduhu shardiyey alwaaqif kii wax waqfay min wasfin tilmaana aw taqdiimin hormarina aw taakhiirin gadaalmarina ninkan wax waqfay markii uu wax waqfay wixii oo hadduu wax tilmaamoo yiha caruurtii awlaadaydaan ku waqfay ama say u kala wen yihiin ama say u kala caadilsan yihiin ama say u kala liitaan alafqahi minhum alawraci minhum qofka ugu waraxsan iyo qofka ugu faqiisan iyo qofka kada awsaaf hadduu bixiyo tilmaana hadduu taqdiim iyo taakhiir sameeyo oo yihaa awlaadaydii waa dabaqa dabaqe horta intaan dhalay baa waqaf kale ilaa ka u dambeeya dhintana iman maayaan kuwaa kuway dhaleen goorta fa in inqaraduu hadday kuwaan dhalay dabar go-an fa calaa awlaadihim sida hadduu u dabadabaqeeyo kala dib mariyo iyo hadduu kala hormariyo calaa kulli xaal qofkan waxfaqfay wax waqfay cibaaraduu ku dhawaaqay ayadaa lagu dhaqmayaa haddaya diinta khilaafsanayn hadday diinta khilaafsan tahay waa la saxayaa marka wuxuu ku yalzamu waxaa laasimo waajiba alcamalu ku dhaqmid bimaa wixii baa lagu dhaqmayaa hu yashtarituhu shardiyey alwaaqifu kan wax waqfay oo min wasfin tilmaana aw taqdiimin hormarina aw taakhiirin gadaalmarina amhiladi dhegeyso kolka shayga marka la miisaaliyuu dhabu cadaada falow qaala hadduu yidhaha kii wax waqfaayey waqaftu kada aqalkaanaan waqfay calaa caalim sheekh korkii baan ku waqfay muxadis kolkii caalim la yihaa aqoon oo dhan baa malabsanaya kolkaasuu sii kala saaray muxadid buu yihi kolka fuqahadii iyo mutakalimiintii iyo wixii kaleo dhan nuxaadii iyo suraabtii balaaqiyiintii meel fadhiistaa ahlu xadiis baa loo baahanya yaa si tuumaadka yaqaan yaa bukhaari iyo muslim iyo kadaa yaqaan raggaasaa imana marka wixii ama cilmi ama xadiid ama ay sifa uu sheegay sifadii baa la tixgelinayaa falow qaala waaqifkii wax waqfayay hadduu yidhaahdo waqaftu haadihi daar aqalkaanaan waqfay ama kada eelkaan kutubtaan masaajidkan beertaan hantidan maguurtada ah waa waqfay oyaad ku waqaftay calaa caalim aqoon-yahan korkii baan ku waqfay muxadid yaqaana cilmiga xadiidka ama hadduu yidhaahdo aw faqiihin axkaamta ninka yaqaan oo xaaraamta iyo xalaasha iyo waajibka iyo karaahada iyo sunnada ninka yaqaan ayaan ku waqfay hadduu yihaa lam yatanaawal ma gaaro allafdu ereyga faqiih iyo muxadis la yidhi siwaa saaxibilqisa qisada la sheegay qofkii uu saaxiiba qofaan ahayn war ku taaban maayo min naxwiyiin siba weyhii ibnu maalik iman maayaan meesha aw caruudiyiin khaliil ibni axmed oo kale qoladii mandiqiyo curuudka shicir ka taqaanay iman maayaan aw hayrahumaa cid kalena iman mayso ee kolkaa sifadii u waaqifka sheegay iyo wuxuu badhabaan la dhowraya lam yatanaawal ilafdu ereygu ma gaaro siwaa saaxibi ilqisa qisadan la sheegay kanuu saaxiba midaan ahayn min naxwiyin qawaacidka kii yaqiinay aw caruudiyiin kii curuudka yaqiinay iyo shicirka aw hayrahumaa hayrihimaa iyaga kayrkood sidoo kale kamaa low qaala hadduu kii wax waqfaya yihaa waqaftu kada helkan waa waqfay alaa awlaadi intaan dhalay korkoodaan ku waqfay huma ka gadaal hadday iyagii la waayo awlaadihim kuway iyagu dhareen baan ku waqfay huma kuwaa labaad haddii la waayo awlaadihim faca saddexaadaan ku waqfay aw qaala hadduu yihaa addabaqa alculya darajada u koraysa in dhalay aniga ayaan ku waqfay oo taxajub waxay darajada xijaabaysaa asufla midda ka hooseysa oo inta waxaan dhalay nool yahay waxay dhaleen goobta iman maayo kaana waqafku wuxuu ahaanayaa calaa sidii korkeeda uu qaala yidhi kan wax waqfay walmuslimuuna cinda shuruudihim sidii ninkan wax waqfay uu yidhi ayaa hawsha ay ku soconaysaa kamaa low qaala sidii isagoo yidhi oo kale waqaftu kada shaygana wadi ilmahayga korkoodaan ku waqfay uma ka gadaan awlaadihim kuwa iyagu dhalaan uma ka gadaan awlaadihim kuwa isii dhalaan aw qaala wuxuu yihi adabaqatu kooxda alculyaa koraysa aniga aan dhalay baa taxajubu xijaabaysa u diidaysa goobta inay yimaadaan asufla dabaqada hoose kaana waqafkaa wuxuu ahaanaya halaamaa sidii korkeed baa loo fulinaya uu qaala yihi kan waxa waqfay oo laysa uma sugnaanin litabaqati darajada addunyaa hoosaysa xaqun gar kuma le fi lwaqfi waxaan la waqfay xataa tanqarida ilaa ay dhammaato alculyaa dabaqadii sare ee ka wax waqfay dhalay oo falow awqafa hadduu waqfo shay-an waxbuu waqfay ama guri ama daar ama beer ama kutub ama guurtaa calaa halaathati ikhwa saddex walaalaha korkood buu ku waqfay famaata axaduhum saddexdii lagu waqfay baa mid dhintay wa taraka ka dhintay wuxuu ka tegey awlaadan ilmo lam yakun u ahaan maha liawlaadihi ka dhintay ilmihiisa nasiibu abiihim adoogoodii dhintay qeybtiisii ilmihiisa hala siiya lama le bal yacuudu ka dhintay qeybtiisii waxay u laaban halaa akhaweyhi dabadiisii walaalee noolnoolay korkooda maadaama alwaaqifu mar hadduu kii wax waqfay qad ishtarada shardiyey xujba dabaqa dabaqa inay xijaabto alculyaa koraysa litabaqaati sufla qolada hoose wey war macaan badan saddex walaala hadduu wax ku waqfo oo saddexdii mid dhinto kaa dhintay qeybtiisii labadii kaley u noqon caruurtiisii iman mayso awal buu yihi dabaqada salaata hoose xijaabaysa kolkay laba adeer dhintaan ayaa awlaadeedii oo simanna ay goobta imanayaan falow awqafa hadduu waqfo shay-an wax calaa halaathati ikhwa saddex walaalaha korkood hadduu wax un ku waqfo oo fa maata uu ka gadaal dhinto axaduhum saddexdii mid oo wa taraka uu kii dhintay ka tago awlaadan caruur lam yakun u ahaan maha liawlaadihi ka dhintay ilmihiisii nasiibu abiihim aabbahood qeybtiisii u ahaan maayaan bal uu ahaado warkee tuur yacuudu nasiibkiisii waa noqonaya calaa akhaweyhi dabadiisii walaal korkood ayuu ku laabanaya maadaama alwaaqifu mar haddii kii wax waqfay ee oday ah uu qadi sharada shardiyey xujba abaqa abaqa inay ijaabto alculyaa koraysay liabaqa darajo asuflaa hoosaysa wey saddex yalzamu lwaqfu waqafkii waa laasim noqdaa bimujaradi iclaanihi goortuu waxaana waqfa yihaa goortaasuu sugnaanaya kama noqon kara war waa dhamaatay mar hadduu ku dhawaaqay umadiina maqashay ka noqosho male oo ama marka qofkii wax lagu waqfay loo dhiibay isgacanta ku dhigay noqosho male yalzamu lwaqfu waqafkii waa laasim noqdaa waa fulaa bimujaradi iclaanihi ka wax waqfay ogeysiintuu ummadda ogeysiyey keligeed buu ku laasim noqonaya aw ciyaadatihi koobidiisuu gacanta ku dhigay qofkii lagu waqfay baa la tegey aw tasliimihii dhiibidiisii u limanu dhiibay wuqifa lagu waqfay waxaa la waqfay caleyhi korkiisa falaa yajuusu maba banaana bacda daalika goortuu iclaamiya ku dhawaaqay kiina uu wixii guddoomay ka gadaa faskuhu waqafka in la fasakho walaa baycuhu in la gado walaahibatu in la bixiyaa midna ma banaano cuquudda markaynu sheegaynay baan saddex u qaybinay caqdi laasimu tarafay kor haddii la gunto aan laga bixi karin sida beec oo kale sida ijaarka oo kale waqafkan oo kale mar hadduu gunto ma laga noqon kari maayo iyo caqdi jaa-isu tarafay inta la guntaan laga bixi karaa sida wakaaladoo kale ama wasiyadoo kale labada kii rabaa ka bixi karaya iyo inuu caqdigu noqdo laazimun min darafin wa jaa-izun min daraf sida rahantoo kale ninkii rahan dhigay oo yidhi intaan daynkii laygu lahaa ka keenayo kitaabka ha layga hayo kama noqon karo laakiin kayduunka daynka uu ka maqnaa goortuu kitaabkii guddoomay murdayinka hadduu yihaah war aniga kitaabkaagina ka haysan maayo qaadabaxayga iken ma heli karaya waa laazimun min darafi raahin wa jaa-izun min darafi lmurtahiini kolkan waqaf muxuu noqday waa caqdi laazimun min darafi lwaaqif waqafkii wuxuu noqday caqdun laazimun min darafi lwaaqifi ka noqon kari maayo yalzamu lwaqfu baa laazima bimujaradi iclaanihi ogeysiintu ummadda uu sheegay keligeed buu ku laazimaya aw xiyaasatihi koobidiisa aw tasliimihi dhiibidiisa liman loo dhiibo waqoyfa lagu waqfay wixii la waqfay caleyhi korkiisa falaa yajuus ma banaana bacda daalika mar hadduu kana ku dhawaaqay kiina gacanta ku dhigay ka gadaal faaskuhu waqaftii in la fasaqo uu yidhaah waa ka noqday waxaygii anaa leh walaa baycuhu in la gado walaa hibatuhu in la bixiyo intaa midna ma banaana afar wixii la waqfay hadduu baabaaseen la sida loogu talinayo dhegeyso intaxaalat haday baabaado manaaficu lwaqfi kii la waqfay dheeftiisa gurigu ah gurigiibaa dumay likharaabihi waa dumay ajaaza bacdu ahli lcilmi aqoonta dadkeeda qaarkood baa wuxuu banaynayaa bay ila waa nafci beelay qaar baale kuwana waxay leeyihiin wax aan baaba-aynin kullu shayin haalikun baa soo aroortay awalba wuu baabi'i lahaa hadduu baabay waa u dhamay wax damboo la samayna male waqafna lagadi maayo marka qolaa waxay leeyihiin hosow kama wanaagsana in wixii inta la gado wixii ka soo baxa ama meel isoo kale lagu sameeyo guri kale lagu dhiso ama masaakiinta loo qaybiyo ajaaza bacdu ahlilcilmi aqoonta dadkeeda qaarkood wuxuu baneeyey baycahu waqafkii baaba-ay in la gado iyo <coughs> wa sarfa lacagtiisii in loo duwo fii midlihi waqaf isagii lamida ah. guri kale lagu dhiso wayuharo shay-un wax surifa waxaa loo ilayaa wixii gurigii lagu dhisay ka haray fii masjidin masjidkaa lagu samaynaya aw tusaddiqa bihi waa la sadaqaysanaya cala alfuqaraa hayrta korkeeda iyo walmasaakiin danleydaa lagu sadaqaysanaya wixii la wafay hadduu xumaadana saana loogu talina inta cadalad hadday halowdo banjartoy baadbaado manaaficu lwaqfi waqafka manaaficdiisii likharaabihi inuu kharaabay darteed ajaaza wuxuu baneeyey bacdu ahlilcilmi aqoon-yahanada qaarkood waxay baneeyeen baycahu in la gado iyo wa sarfa hamanihi lacagtiisii oo loo iilo lagu bixiyo fii midlihi isaga wax lamida wain fadala hadduu soo haro shay-un waxna suriifa kiisu haray waxaa loo duwaaya fii masjidin masjid baa lagu ma aw waa la sadaqaysanayaa bihi kaafada lagu sadaqaysanaya iyo wallahu aclam walxamdu lilah calaa rasuulihi wuxuu kamid yahay casooda ku saabsanaa minhaaju lmuslim qismigii shanaad mucaamalaad baynu ku jirnay waxa aynu maraynay wasiya waxaan idhi laba qeybood weeye wasiyadu qayb waxaa weeye wanaag la dardaarmiya samafal lana fulin doono geeri dabadeed qaybna waxaan idhi wax dayacmaayo dad iyo dunyaba leh oo loo dardaarmo cidda yeesho ilaalisa wey laba qaybood iyo wasiyo qaybi waa wax dayacmaayo dad iyo dunyaba leh loona dardaarmo qof daryeela qaybna waa wax samafala oo wanaag oo sadaqaa waa huludulmaalkii qofka dhimanayo uu dardaarmo jiha wanaagsan arrintaasoo fulaysa bacda mawtihi geeri dabadeed kolkaa waxaynu maraynay habka loo qorayo wasiyada daa'iman qoraalka wixii in la qoro lagama marmow sababta xifdiga waa la iloobayaa wixii la qoras wax dayacmayaa ma aha sidaa darteed baa qur-aanku aada u tixgeliyey qoraalka oo la yihi haddii wax la kala daymanayo waa in la dhigaa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuhu sababkana waa sidaasoo wixii la dhigana waa sugnaanaya laakiin waxaan xusuustiya maskaxdii imaanka lagu hayo muddo gabana ayuu jiraya waa la iloobay kayfiyatu kitaabati alwasiya dardaaranka dhigiddiisa dhigiddaa safkeedii hadaa maxalu waxaa meeshaan looga hadlayaa dardaaranka sida loo dhigaayo waa kana kayfiyatu kitaabati alwasiya dardaaranka dhigitaankiisa habkeedii hadaa maxaluhu meeshaana looga hadlayaa bacda albasmala bisinka eebba ka gadaal iyo waxamdihi eebba weyne mahadiisii ka gadaal tacaalaa eebba korhaayi <coughs> hadaa waxaan la qoraayo ishaarada hadaa waxay ku dhacaysaa maa sayugtab waxaan la qorayaa waxaa la leeyahay haadaa qoraalka kan maa kii weyn wey awsaa dardaarmay bihi qoraalka fulaan ibnu fulaan ninka hebel hebel la yihaah baa waxaa kan dardaarmay wa shuhuuduhu maragyaalkiisii bihi warkan ama wasiyadan ku marag furtayna aarifuun waxay markhaatiyaalku yaqaanaan fii sixati caqli ninkan wax dardaarmay garaadkiisa caafimaad qabidiisana waxaa yaqaana oo qiraya dadka maragga galay wa hubuuti fahmihi midkaan wax dardaarmay kasidiisa inay sugan tahay qoladan marag furaysa ayaa og haadaa waxaan la dhigaayo maa warwe awsaa uu dardaarmay <clears throat> bihi warka fulaan ibni fulaan baa dardaarmay wa shuhuuduhu hebel markhaatiyaalkiisa uu diyaarka bihi fulaan ibni fulaan iyo dardaarankiisa u maragana caarifuuna waa yaqaanaan bisixati caqlihi ninkan fulaan ibni fulaana garaadkiisa caafimaad qabidiisa yaqaanaan wa hubuuti fahmihi ninkan fulaan ibni fulaana garashadiisu inay sugan tahayna waa yaqaanaan wa huwa fulaan ibni fulaankan wax dardaarmaayana yashhad carabka waxa uu ka qiraya maskaxdiiyo maankana ku haya an laa ilaaha axad kar lagu caabudaba inuusan jirin ila allaahu eebbaweyne maahe waxdahu in weliba eebba cibaada la caabudayo oo ku keligii yahay ayuu qiraya oo laa shariika mid la wadaaga cibaada hadday tahay amay magac tahay amay tilmaan tahay amay maamul tahay ama wax kastaba tahay lahu lilah eebba uma ahanin wax eebba wax la wadaagaana mama jira wax lala wadaagaana ma jira walaa yushriku fii xukmihi cadaa xukumiddu eebba dunidiisa iyo uunkiisa maamulanaya akhiriya adduunba ciduu la wadaajinayaa male sidaa daraaddeed ba waxaa la yihi qofka aakhira inuu wanaag ka hela doonayo eeba markuu caabudaya yuusan cibaadadaasi waxba eeba la wadaajin faman kaana yarjuu liqaa'a rabbih falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada qofka inuu eebba la kula fiican ka hela doonayo camalka uu samaynayo mid saalixana ha noqdo yuusan cibaado eebbana waxaan eebaahayn la wadaajin idan eebba ma ogola wax wadaag la yira xadiid quuji ahaa sugnaaday oo rabbi uu ku hadlay subxaanahu wa tacaala rasuulkana uu ka wariyey calayhi salaatu wasalaam in eebba yiri jala jalaaluhu ana akna shurakaay can shirki intan wax la wadaajiya xadka ugu hodansan baanahay faman amala camilan faman camila camalan qofkii camal sameeyo ashraka fiihi maciya kayri taraktuhu wa shirkahu qofka camal sameeyo aniga iyo kayrka ina wadaajiya aniga eebba adan uga baxay ilaa eebba qayb qaadasho ma ogo fakamaa khalaqaka waxdahu sida uu keligii ku uumay oo ayaan u jirin cid ka qeyb gashay abuuridda aniga lagu abuurayo facbudhu waxdahu adna waxaad caabudaysaa keliya hanow ilaa cid kulama uumin idan wahuwa ninka dardaarankan leh yashhad wuxuu qirayaa an laa ilaaha axad gar lagu caabudaba inuusan jirin ila allaahu eebba keligii ma ahaane waxdahu isagoo cibaadada eebba ku keliya oo laa shariika wax la wadaaga aya lahu lilah eeba uba ahaanin intaa wuxuu ku daray wa ana muxamadan sayidkaan la mahdin badiya muxamadana cabduhu in eeba addoonkii uu yahay wa rasuuluhu miduu diray uu yahay kelimada cabduhu wa rasuuluhu lama kala reebo kelima mid la arkaaba masiibay moosaysa cabduhu marka laleeyahay in la ilduufo oo sidii ay nasaar nebiyullaahi ciise ugu ilduufeen oo kale oo intay nebiyullaahi ciise dhaafiyeen addoonnimo iyo rasuulnimo ay eebbanima ka qayb geliyeen ama ibnullaahi ha yidhaaheeno mid eebba wey ama haalisu halaata saddex eebbo oo midow ama haddii kale aabbiyo afiya odayba ha laga dhigo oo ilaahna odaha laga dhigo ciisena in ha laga dhigo maryamana hooye ha laga dhigo waxaasoo dhan waxaa lagu baabiyey kelimatu cabdu wa rasuuluhu baa soo hartay iyaduna waxay burus celinaysaa wixii addoonkan maxameda moodi lahaa in addoonnimo uu ku egyahay oo markaa alnubuwatu warisaalatu waalwaxyu wixii diidayey oo oran lahaa muxuu aniga iga duway iyadana waa rasuuluhu labadii baa la isugu daray altafriidu waalifraad cabduhu waxay diideysaa ifraad nabiga la dhaafiyo darajadiisa wa rasuuluhuna waxay diideysaa tafriid fii xaqihi lagu xadgudbo darajadiisa hoos looga dhigo markaa in darajadiisa hoos looga dhigana lama ogola in kor loo dhaafiyo lama ogola wahaada huwa siraadu lmustaqiim jidka toosan ee fii suurati alfaatixa la yihi iyada lagu alla baryado waa in ifraad iyo tafriid labadaba alguluwu xadgudub iyo gaboodfal labadaba laga badbaado wey waa midkaa midka la yihi ihdina siraata almustaqiim ilaahaw ji toosan aladii laa ifraada walaa tafriid anta cadina ku jirin iyo gaboodfal xadgudbin iyo buunbuuninna ayaan ku jirin allow jidkaa nagu hanuuni wahadaa huwa siraatu lmustaqiim isaga weeye midka laysfaray in la qaado waana hadaa siraatii mustaqiiman faitabicuuhu walaa tatabicuu subul siraadka la yihina kaaw jidkii eebetoosna waa ka isagaa in la qaadow hal yastawii huwa waman yaamuru bilcadli wahuwa calaa siraati mustaqiim ina rabbii calaa siraati mustaqiim markaa jidka mustaqiimka aan tacadiyi gaboodfalla ku jirin xadgudbin iyo buunbuunina ku jirin midka la doonaya waa kolka cabduhu waxay diidaysaa ifraad nabiga la xadgudbiyo wa rasuuluhu waxay diidaysaa tafriid darajadiisii laga hoos mariyo waana muxamadan shayka la mahadin badiyey cabduhu addoon eebba inuu yahay aysan wiil eebba ahayn allalimanusa shaqa kulahay allanimo shaqa kuma le qeyb kama le wuxuu la wadaaga eebba lama argo waadoon milki ah oo laleeyahay hase yeeshee wa rasuuluhu waa miduu jeclaaday eebe uunkana ka doortay waxyina ku dejiyey sirtiisana ku aaminay uunka intiisa kalena u diray eeblaaba caaganna uu ka dhigay eebna male xumana waaba ka caaganya kama suga gasho intaas adoonnimo adigla jirta jinsiya waa bashar inamaa ana basharu mitlukum hase yeeshee yuuxaa ilaya waxyigaasa jiro waana muxamadan rasuulka maxamada cabaduhu eebba miduu leeyahay wey wa rasuuluhu miduu diray wey waana aljannata gurigaa qiimiga badan ee daarusalaam la yihi daaruljazaa-i walkaraama la yidhaah aqal qiimi badan oo sharaf loo dhameeyey dhilaali dhaliil iyo dhibaato laga ilaaliyey loo darbee loogu talagalay inta baariyaala ina alabraara lafii naciim wixii eebba rumeeye raacayba in lagu abaalgudo loogu talagalay kolkaasaa magaceeda janna la yihaa daarusalaam baa la yihaa dhaliil bay ka nabadgashay dhibaataiyo qoonsimaad bay ka nabadgashay geeri male geedi male gabow male qoonsimaad male kolka wa ana aljannata gurigaa qiimiga badanna xaqun mid suganoo dhaba inuu yahay ayuu qirayaa ninka dardaarankan dhiibay sidoo kale wa ana annaara xaqun guri qaabdarra ku dhan guri guri baas la yiraa oo isna loogu talagalay waxaa casyaala in lagu abaalmariyo oo qurmo iyo qaabdarro iyo ciriiri iyo madow iyo kulayl qaabdarra ku dhan tahay gurigaana guri diyaaro sugow isna dadkiisii baa loogu talagalay welikilaykumaa mil-uhaa wuxuu eebba yihi labadaba waa buuxinyahay waana naara guri baaskaana xaqun mid dhaboo sugan inuu yahay buu qirayaa wa ana saaxa maalintii qiyaamee la filaayeyna aatiyatun in ay imanaysuu qiraaya oo laa rayba aan shakiya baltan fiiha gudaheeda ku sugnayn <coughs> maalintii qiyaamee dambaysayna aatiyatun inay tahay mid iman doonto laa rayba shaki uusan fiiha gudaheeda ku sugnayn uu ninkaan dardaarmay qirayaa wuxuu qirayaa ninkaan dardaarankaan leh wa ana allaha eebbaweyne yabcad inuu soo bixin doono goortii la gaara man uunkii filqubuur xabaale gudahood ku jiray markaa sababtii loo dhintiye meeshii lagu dambeeyey waraaba kii u cunay ama gubtay ama daad iyo biyo la tageen ama dabaylo la harareen ama dugaag cunay iyo wixii xabaale la geliyey waxa oo dhanba eebaa soo bixinaya eebaa soo bixinaya sidii abuuridii horeba uusan hawl ugala kulmin ayaan soo celidana hawl lagala kulmaynin wa anallaha eebbaweyne yabcad inuu soo bixin doonuu rumaynaya man unkii fi lqubuuri xawaala ku sugnaa gudahoodu awsa waa dardaarmay ninkaanaan tilmaanay hebela waladahu ilmihii uu dhalay iyo wa ahluhu dadkiisii iyo wa qaraabatahu xigtadiisii bitaqwa allaahi buu u dardaarmay eebbaweyne ka cabsashadii layska ilaaliyo wixii eebba reebay ilaalin la guto wixii eebba faray ayuu ninkan dardaarmay caza eebba addoommadiisii ka adkaa wajalla eebba weynaay wa daacatahu bitaqwallaahi iyo wa daacatihi eebba warkiisii oo la yeelo amran wa nahyan wa tarkan wa ficlan saanu ninkaan dardaarmay awsa hebel hebel wuxuu dardaarmay waladahu ilmo wuxuu u dhalay wiil iyo gabarba iyo waahlahu wixii isaga u dada eela nool wuxuu u dardaarmay wa xigtadiisa u dhow wuxuu u dardaarmay bitaqwallah eebba weyne ilaalinti caza eebba kaadkaa unka waja la weynaaye wa daacatihi eebba warkii oo la yeelo ayuu u dardaarmay wailtisaami shariicatihi eebba weyne shariicadiisii oo lagu dhegnaado waa hadda la isku dhaliilow mutasanitiin iyo seeflaboodi iyo ururka xag jira iyo oo qofkii xooga inuu diinta ku dhegan yahay la arko dhaliilaa la saaraya waxaase eebba kitaabkiisa kariimkaa ku sugnaatay waaladiina yumsikuuna bilkitaabi waaladiina yumsikuuna qiro kalew waaladiina yumsikuuna bilkitaab wa aqaamuu salaata ina laa ajra almuslixiin dadka kitaabka eebbe dhakab yihaa tii layskula dardaarmayna iyada ahay wactasimuu bixablillaahi jamiican eebba weyne xarigiisa iyo diintiisii dhabdhahow markaa dhab u qabsashadii sii baa lala dagaalamsan yahay markaasaa laleeyahay ururka xag jira iyo kuwaa dhan ujeeda iyo waxa sidaasa kolka taasi waa dagaalkii xaq iyo baadil ka dhaxaysay min qadiimi zamaani wa xadiidihi goor hor iyo goor dambaba min cahdi aadam wa ibliis laga soo bilaabo aadam abulbashar iyo ibliis lacnatullaahi caleyh goortii eebba uumay dagaalkii dhacay kiibaa weli taagan markaasuu marna cirka isku shareeraya marna xoogaa qaboobaya laakiin marna ma damo kolka xaq iyo baatilka wan iyo waraaboo kale wo ama mukulaal iyo jiil kale wo dagaaljoogtaa ka dhexe kolka maanta heer saruu maraya aakhir darajuu maraya waxaa lagu dhaarsan yahay xaq iyo wixii soo qaada sharc iyo wixii isku dhajiyaa in la dabargooyo waa sabara wax ka jiri liqowlihi tacaala baa daliila yuriiduuna liyudfiuu nuura allahi biafwaayihim wallaahu mutimu nuurihi walow kari alkaafiruun yuriiduuna an yudfiuu nuura allah wayaba allah ee baa diiday ilaa an yutima nuura walow kana alkaafiruun alxaqu ya'luu walaa yuclaa calayh alislaamu ya'luu isagaa sarraynayo walaa yuclaa calayh abadan markii eebbe subxaanahu wa tacaala uu noo tilmaamayo dagaalka ka dhaceeya hadda eebba sidii kanooni oo kaleu noogu tilmaamay kolkaasaa eebba baatilkiina buul caws noogu tilmaamay marka haddii karooni bulcaws lagu dhaqo maxaa ka soo harayo walaa shay wasadaqa allaahu fii qowlihi bal naqdifu bilxaqi cala albaatil fayadmaguhu faidaa huwa zaahiq walakum ulweylu mima tasifuun wararkan xunxun ee xaqiyaalkiisa lagu dhaliilayo waa lagu hoogayo waa lagu baaba'ayo horaan loogu baaba maxaa qowmu nuux eebba u halaagay oo reer caad eebba u halaagay oo reer samuud eebba u halaagay oo reer madiine eebba u halaagay qowmu shacayb asxaabu luud maxaa loo dabagadiyey sunnatullaahi fii khalqihim dagaalkaanaa jiri jiray goorta gacantaan oo kale loo isticmaalana gacantii eebbaa iman jirtay waana ballankii eebbiya rususha wa qaala aladiina kafaruu lirusulihim lanukhrijanakum min ardina aw latacuuduna fii milatina xoog miyay noqotay faawxaa ilayhim rabbuhum lanuhlikana alaalimiin walanuskinakum اlarda min bacdihim dalika liman khaafa maqaami wakhaafa waciid markaasaa kuwaan inta la xaaqo yaa kuwii la liidi jiray dhulka la dejin jiray inaa lanansuru rusulana waaladiina aamanuu fi lxayaati اdunyaa wa yowma yaquumu lashaad kataba allaahu la aqlibana ana wa rusuli waina jundana lahum lgaalibuun wakaana xaqan calaynaa nasru lmuuminiin iimaankii baa laleeyahay wa ilaa gargaarkeebu waa diyaar kolkay dhibaatada dhacdoo badatana iimaankii baa soo baxaya kolkuu soo baxana iimaankii iyo ahalkiisa unbaa gargaarsanaya kolka waltisaami shariicati eebba weyne shareecadiisa ku dhegnaanteeda ayuu dardaarmay wa iqaamati in diinta eebba la ogo sharcigii ilaah soo dejiyey ay rasuul ileelkeed u soo dejiyey nuux oo awalu rasuulin ursila ilaalbashar laga soo bilaabo ilaa muxamadin calayhim asalaatu wasalaam nabi maxamed oo rasusha u dambeeyey laga soo gaaro waxaa lagu oran jiray an aqiimu diina in diinta la ogo la dhiso la taago wey dhulka laga qaada diinta wasadaqa allahu fii qowlih sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayka wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wa muusaa wa ciisa inta loo dardaarmay arag sharaca lakum min addiin innagaa layna leeyihi waxaa diin ahaan laydinku jideeyey maa wasaa bihi nuuxan waaladii awxaynaa ilayka wamaa wasaynaa bihi ibraahiima wa muusaa wa ciisa wamaa huwa yaa rabbana kaasna muxuu ahaa an aqiimu diina walaa tatafaraquu fiih diinta dhisoo taaga hana ku kala tegin labada tan ayaa gidigiin laydinku yiri kolka wa iqaamati diinihi wuxuu ninkan dhimanaya dardaarmay diintii eebba in la taago la dhiso iyo walmowti dhimashuu dardaarmay cala alislaam islaamnimo korkeed lagu dhinto islaamnimadu waa diinullah waana fii kulli waqti wazamaan waa tiu ilaah ka baryi jiray amaan rususii horey kula dardaarmi jireen dadkooda <clears throat> nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam ilaah markuu baryaayey rabbi qad aataytanii min almulki waxallamtanii min taawiili ilaxaadiid faatira asamaawaati waalardi anta weliyii fi dunya waalaakhira tawafanii musliman baryadiisii tawafanii musliman allow islaamnimo igu oofsaw waxaa dardaarmaya xaqu yaa beniya in allaha astafaa lakum uddiin walaa tamuutuna ilaa wa antum muslimuun balqiisaa soo islaamaysa rabbi inii dalamtu nafsii wa aslamtu bay tihi maca sulaymaan ilaah baa nebi ibraahim la hadlaya id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin idan alislaamu waa diinullah calaa jamiici arusul min nuuxin ilaa muxamadin calayhim wasal kolkaasuu mid la arkaba waumirtu lian akuuna awala almuslimiin wa ana awalu lmuslimiin marka wuxuu ninkan dhimanaya dardaarmay walmowti geeri cala alislaam hogaansanaan korkeed lagu geeriyoodo adoon xiriir furan oon rabbi ka furan oon rasuul ka fogaan oon diin ku gacan sayrin oo hoggaansan keenaysan isdhiibay inaad sidaa ku dhimato wey waman yuslim wajhahu ila allah wahuwa muxsin faqad istamsaka bilcurwati lwudqa mareeg magoodaa qofkaas haysta walmowti dhimasho halisla islaam korkii lagu dhintuu dardaarmay kamaa awsaa sida uu u dardaarmay ninkan fulaan bini fulaan cafa allaahu eebba weynaha cafiyo anuu fulaan xaggiisa walatifa bihi ilaaha u dabci ilaaha u naxariiste wuxuu dardaarmay haddaa loo soo dhowaaday intii hore arar bay ahay anahu arrinka inuu yahay idaa nasala hadduu dego bihi fulaan ibni fulaan almowta hadday geeri kusoo degto alladii mowtka uu katabahu mowtka qoray allaahu eebbaweyne calaa khalqihi kutiba almowtu cala alkhalqi fakam afnaa inta uu axatabiyey tiriyo xisaab male wa afnaa min duwan kolka mawdkii ilaah ummadaha uu ku wada dulqoray hadduu yimaado in waxaan damba la sameeyo inahu isagii wuxuu dardaarmay idaa nasala hadduu kusoo dego bihi isaga almowtu geeri aladii mowdka katabahu llaahu eebba dhigay calaa khalqihi uunka korkiisa uu ku dhigay an yaxtaata inuu dadaalo calaa tarikatihi hantida u dhaafaya korkeeda almukhtalifa kala duwan barle beerle dadle duunyale almukhallafati canhu ama la gadaal mariyey ee isaga geeridiisa kadib calaa tariikatii wuxuu ka tegay korkooda almukhallafati la gadaal mariyey tariikadii canhu isaga xaggiisa sidee tariikadii loo maamulaya dhegeyso shareecada islaamka wasiyadii fayubda waa la bilaabayaa minhaa tariikadii bitajhiizihi isaga qalqaalintiisa wuxuu leeyahay markaan dhinto bal horta aniga halayga galgaaliyo dugmadaydiiyo kafantayda kolka isaga aasida ah la aasaya wixii ku baxa qoda iyo qaadaa la yihi xabaal wixii qoday iyo wixii mayd qaaday iyo wixii dhaqay iyo wixii arada ku gediyey intaa wixii ku baxa ama cuntanimo ugu baxa ama kharajnimo ugu baxa kaasaa dugma la yihi inaguse markuu toddoba xabaalo yahay geela la qasho aan dugma la dugmadii hebel baa loo fadhiya shama u dhinto allah yarxamu ma dhow u dhinta laakiin tajhiiz waa maxay waa inta aynu tilmaanay qodadii iyo qaadadii iyo qabaysadii kuwii u qabeeyey meydka iyo kuwii xabaasha qoday iyo kuwii qaaday kuwii ku baxa kaasaa laga bilaabay fayubda-u waa la bilaabayaa minhaa tarikadii bitajhiizihi isagaa horta laga ambabixinaya wa takfiinihi isagaa laga kanfaya wa dafnihi waa laga duugaya humma intaa markay dhammaatana yusadad waxaa la dhiibaya maa masti caleyhi korkiisa ahaato min adduyuuni danyaala diinta la bixinayo waate asharciya waa midda hab wanaagsan ee islaamnimo ah loo galay caruurta biilkoodii iyo danahoodiiyo daynkii ku galay wey laakiin dadkii daynkii ku galay khamaariya qurun waxaa looma bar dan laga geli maayo wax suma yusadad waxaa la dhiibaya maa wixii caleyhi korkiisaha min adduyuuni danyaala asharciyati loo nisbay almustaqirati sugnaatay deynaan sugnayn dan loomale fii dimatihi kan dardaarmaaya luquntiisa ku sugnaaday walatii daynkii aqara uu qiray kan dardaarmaaya bihaa daynta bixadrati shuhuudihi markhaatiyaalkiisii oo jooga wahiya dayntuna lifulaan waxaa u sugnaaday kadaa intaa iyaduna isagaa laga rabaa inuu qoro oo uu yihaah dayn baan qabaa intaasuu dhan yahay dadkaasaan ka qabaa kolkaa markhaatigiina waa qirayaan oo waa maqlayaan walatii dayntii aqara uu bihaa daynta qiray bixadrati shuhuudihi markhaatiyaalkiisa joogidooda qabideed buu ku qiray wahiya lifulaan kada wa an yukhraj in la bixiyuu dardaarmay canhu isaga xaggiisa min thuluthi maalihi maalkiisa thuluudkiisii lifulaan kada wuxuu leeyahay maalkaygii saddex qayba laga dhigo qayb baa iyo thulusa qaybkaana hebela la siiyow dardaarankiisii baa soconaya wa an yukhraj in la bixiyo canhu xaggiisa min thuluthi maalihi maalkiisii thuluudkiisii laga bixiyo lifulaan kada intaa la siiyo suma ka gadaal haddii isagii la duugay deynkiina la guday dardaarankii la fuliyey ma baqiya wixii haray ninkan hebela ayaa yaqsimuhu qaybinaya bayna waradatihi ninkan dardaarmaya inta dhaxalkiisa le ka nolol dambaysa ayuu midkaan wasigee uma ka gadaal maa baqiya wixii haray yaqsimuhu wasigii baa qaybinaya loo dardaarmay bayna waradatihi waradata almuusi kan dardaarmaaya dadka dhaxalkiisana dhexdooda waa hum dadka dhaxal kalena fulaanu wa fulaanu sida wax loogu qaybinaa sidii diintu qabtay ee rabbi wax u qaybiyey cala alfariida qadarid korkeed baa loogu qaybinaya allatii fariidadii sharaca allaahu eebba weyne jideeyey tacaalaa korahaye ka gadaal wa awsaahu kii dardaarmayey wasigii wuxuu u dardaarmay an inuu ilaaliyo fii awlaadihi ilmihiisii dhexdoodu ilaaliyo asikaari yaryar intaan qaangaarin waa hum kuwaan weli qaangaarina fulaanu wa fulaan hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel wuxuu u dardaarmay waayo axfad in wasigii ilaaliyo lahum ilmaha yaryar maa uu qeyb u ilaaliyo yakhusuhum iyagaa u gaara amaa dadkii waaweyn ee qaangaari ee iyagaa qeybtoodii iyagaa banaanka la maray kolkaa kuwan yaryar iyo daybtooduu gacanta ku qabanaya wa awsaa muusigii huwa sigii wuxuu u dardaarmay an yandura inuu ilaaliyo fii awlaadihi ilmihiisii dhexdooda asikaari yaryara wahum awlaadan yaryar fulaanu wa fulaanu wey fayaxfad waa ilaalinaya lahum awlaada maa inta yakusuhum iyaga u gooniya oo min atarika hanti kamida ilaa inteebuu ilaalinaya ilaa xiini buluuqihim iyaga qaangaaridooda intii laga gaaro buu iyaga iyo waxooda isku ilaalinaya wa inaasi rushdihim toosnaantooda intii laga dareemo awsaa waa u dardaarmay bidaalika waxa aynu akrinay jamiicihii dhammaantii ilayhi ila alwasiyi ninkan wasiga hebela ayuu waxaas dhammaantooda u wada dardaarmay wacawala isaguu ku tiiriyey fii maa kii dakarahu uu sheegay oo ninkaanuu cuskaday bacdallaahi eebba weyne ka gadaal calayhi cala alwasiyu eebba weyne ka gadaalna howlaha ninkaanaa lagu dhaafay wa awala waa cuskaday fiimaa dakarahu waxaa uu soo sheegay bacdallah eebba weyne ka gadaal calayhi cala alwasiyi midkaanu wax u dardaarmay korkii ayuu u cuskaday oo muxuu ku doortay wasigaan wax u dardaarmay ee hawshaan qaba uu leeyahay muxuu u ceshay licilmihi kan dardaarmayaa wuxuu ogi